alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaana waa kii koob iyo tobnaad ee ka mid ah kitaabkii kitaabu towxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid oo iska lahaa asheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi calayhi waa baabka tobnaad darsiga xagga darsi ahaanna waa koob iyo toban xagga baab ahaanna waa baabka tobnaad weeye baabu maa jaaa fi dabxi ligayr اllaah baabu maa shay ayuu u baab yahay jaaa ku yimid fi dabxi gowraca dhexdiisa ama u gowracidda ligayrillaahi alla cidaan ahayn loo gowraco baabkan iyo baabkii ka horeeyey munaasabo iyo xiriir fiican baa ka dhaxaysa sababtuna waxaa weeye qolyaha waxbarakaysta dhagaxaanta iyo geedaha iyo inta badan waxay sameeyaan markay wax barakaysanayaan geedaha iyo dhagaxaanta iyo ama qubuurta iyo waxaa laga yaabaa inay u sameeyaan gowrac iyo nadar iyo waxyaalaha la midkaa ah. gowraca wuxuu ka mid yahay afcaasha ay ka suurtowdo ee muxtamilada ah oo ay ka suurtowdo inay noqoto gowrac cibaado ah waxay labaadoo uu noqon karaa gowrucu caado iyo dhaqan iska caadiya wuxuu saddexaadoo gowrucu noqon karaa cabad iyo iska ciyaar buu noqon karaa qofuu iska ciyaarayo wuxuu kaloo noqon karaa gowrucu maamuusid iyo sharfid martida la sharfayo wuxuu kaloo noqon karaa gowrucu cibaado ilaahay cid aan ahayn loogu sowdeeyey oo loo gowracayo shantaa qaybood oo qaybta ugu horeysa ay tahay cibaado ilaahi lagu caabudayo qaybta labaadna ay tahay iska caada iyo dhaqan qofku xoolihiisa inuu iska qalqalanahayo qaybta saddexaadna ay ka suurtoodo ay tahay cabad qof xoola iska birbiraynaya oo ku ciyaaraya qaybta afraadna ay tahay ikraam iyo maamuusid martida la maamuusayo qaybta shanaadna ay tahay cibaado la caabudayo alla cid aan ahayn intaba gowruxu waa ka suurtooba culummada qaar ka mid a ah sida sancaani kale qaacido ayuu sameeyey uu leeyahay gowrucu waa cibaado kow cibaadadii noocaas ahayd leexinteeda ilaahay cidaan ahayn loo leexiyaana waa shirki labadaa qaybood ayuu kala ratibay ee gowrucu qaybo ayuu leeyahay qayb ka mid ihi in lala yimaado waa wax la iska codsadayoo leeyahay ha la gowraco ama waajibnimo ha noqoto gowrac waajiba ha noqdo ama istixbaab iyo sunnanimo ha noqoto ama wax mubaaxoo iska bannaan ha noqoto waa wax la isfaray intaba wuu noqon karaa gowrac la isfaray laakiin waajib ah in lala yimaado mid sunno ah mid iska mubaaxo caadi ah kan labaad wuxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid xaaraam ah gowrac muxaram ah ayuu noqon karaa wuxuu xaaraamta ku noqonayaana waxa weeye qasadka qofka gowracaya baa xaaraam ka dhigi kara ama kayfiyada iyo qaabka u gowracay baa ka dhigi kara waxaa dhici karta qasadkiisi iyo ujeeddadiisu inay fiicantaho ilaahay dartii u gowracayo laakiin neefkiiba wuxuu ka gowracay lugta meeshii la rabay surka inuu ka gowraco oo dhuunta gooyo ayuu lugta ka jarayba isagoon wax daruuraha ku kaliftay jirin ama calooshuu ka soo rida ama halgaad buu ku tuuray waa ganaca gooye marka kayfiyada iyo qaabka u gowracay ayaa markaa khalad noqonaysa ama wuxuu ku noqon karaa khalad iyo xaaraannimadu ka imaan kartaa qasadka neefkii waa gowracay hadduu doono qibladuu u jeediyey laakiin gowricii uu gowracayba wuxuu u niyooday ilaahay cid ahayn hadduu doono bisinkiiba uma magacaban cid kalogtu nebi ciisuu ku gowracayba marka gowricii si saxuu u dhungooyey laakiin qasadkiibaa hallaabay ayaduna waa qaab khaldan waay shirki bay noqon kartaa sida aan sheegno kaleeto inuu nebi ciise ama nebi maxamed oo kale u gowraco calayhi salaam oo ayaga ku caabudayo shirki ayay noqon kartaa marka jawaanibtaa marka laga fiiriya dhinacyadaas lama ogola waxaad dareemaysaa gowrucu inuu yahay sharciga markii la maro wax ilaahay bani aadamka uu ku qaymeeyo oo ku fadilo oo ku karaameeyey sababtu waxa weeye xayawaan noolo ah oo adigoo kaleeta aho sidaad u nooshahay u noolo raaxa rabo oo dhibaato ka baqaya baad jirkiisa waxaad u geysanaysaa xanuun waad qabanaysaa mararka qaarkood waa la legdahayaa arigii oo kaleeto dhagtaa dhiigga loo darahayaa hunguriga iyo halboolayaashaa la jarahayaa waa la xanuujinaya waxaa loo xanuujinayaa marka waa maxay wax sahlan ma aha ilaahay baad ku caabudaysaa adigana waxaa weeyaan waa lagugu karaameeyo ilaahay baa kuu fuduydiyey marka gowracu waa xayawaankaas iyo bahiimadaas in la gowraco dariiqa lagu gowracayaana ama dariiq sharciga ha noqdo ama sharci darra ha noqdo wixii ay bannaanayd in la gowraco ha noqoto sida ariga iyo geela iyo lo-da iyo waxyaalaha la midka ah wixii aysan bannaanayn ha noqoto in la gowraco sida qof hadduu yidhahdo libaax baan qalaya oo intuu libaax bireeyo uu yidhaahda haddana cid kaleetan u gowracaya kulli way isla soo gelayaan markuu leeyahay musanifku baabu maa jaaa fi dabxi ligayr illaahi ari iyo geel iyo lo kaliya maaha ari bay noqon kartaa geel bay noqon kartaa lo bay noqon kartaa ugaar bay noqon kartaa libaax bay noqon kartaa dugaag wax hataa uusan gowracoodu sharci ahayn bay noqon kartaa kulligood inuu wixii gowraco haddana ilaahay cid ahayn u gowraco labaduba waa noqonaysaa labadaa shay markii la yimaado khalad bay noqonaysaa marka kulligood baabu maa jaaa fi dabxi lihayrillaahi iyo soogsa lihayrillaahi waxaa soo gelaya cid kastoon aan ahayn oo qofku uu wax u gowraco sida malaa'ig buu wax u gowracay ambiyuu waxu gowracay saalixiintu waxu gowracay dad wan wanaagsanbu waxu gowracay ama la weyneeyo khalaas musanifku muuse sheegeen xugumka baabkan baabkii ka horreeya waxaad xasuusataan wuxuu sameeyey baabu man tabaraka bishajaratin aw xajarin wa naxwihimaa xugum muuse raacin abwaabta qayb ka midana xugum buu raaciyo shirkiga waxaa ka mida ah labsulxalqati iyo bowsheega wa xugum buu saara kan wuxuu xugum u saari waayey culimmadu leeyihiin ousan xugum u saarin ousan u odhan maalan qofkii ilaahay cid hayn u gowraca waa gaal uusan u odhan ama dembi buu gal uusan u odhan gowraca ilaahay cid hayn loo gowraca wuxuu yahay wax guda ballaaran qaarkood baa gaalnimo ah qaar baa iska muxarama oon gaalnimo gaarsiisnayn iyo waxyaalaha la midka ah marka sidaasuusan xugumka u goynin culimmada qaar ka midna ah waxay leeyiin wuxuu xugumkii uusan u goyn oo uga tegey ardayguu rabaa inuu ku tarbiyeeyo inuu asagu baabka fiiriyo adilada musanifku uu keenana uu fiiriyo kabacdina xukum uu uga soo baxo xukumkii uu sheego baabu maa shay ayuu u baab yahay jaa'a ku yimid fi dabxi gowrici dhexdiisa lihayrillaahi alla cidaan ahayn loo gowraco musanifku wuxuu sheegi doonaa afar nas ama afar daliil laba aayadood iyo laba xadiid buu sheegi doonaa laba aayadood iyo laba xadiid iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi muxammedow inna salaatii tukashadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii geeridaydu lilaahi alla ayay u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan ilaahay cid wax la wadaagtaa uma sugnaan ayib nusakda qayb baa waxay qoraan aayadda dhammaystiraya waxay wa wabidaalika arrinkaas ayaa umirtu la ifaray wa ana aniguna awalulmuslimiina muslimiinta kan ugu horreeyey ayaana wuxuu ilaahay tilmaamay nebi maxamedna amar ku siiyo qul waxaad dhahdaa inna salaatii hadday tahay salaadaha waajibka ah iyo hadday yihiin salaadaha sunnooyinka ah salaad waxa sharcigu u yaqaanaba kulligeed ilaahay baan u tukanayaayo cid kale u tukan maayo marka salaadiiaad u tukan allah waxaa dhici karta dadka qaarkood inay salaaddii tukadaan eraygana ay ku dhawaaqaan allaahu akbar xataa duca ahaan ay u akhriyaan ina salaatii wa nusukii laakiin ujeeddada iyo qasadku intuu ka halaabo laga yaabo ciday u tukanayaan ilaahay dartii inaysan ahayn ay istusus ka tahay iyo dad ha ku arkeen ama ha ku maqleen marka waa cibaadadii ilaahay uu lahaayoo cid kale aad u leexisay wey riyaa iyo istusus waa nooc shirkiga ka mid ah, waliba shirkul asqara weeye inna salaatii marka waa salaaddii o isla soo gelaysa waana sida saxda culammada qayr baa waxay ku fasiraan ina salaatii ducooyinkeygii iyo cibaadooyinkii laakiin sida salaad saxdaah waa salaaddii caadiga ahayd wa nusukii iyo gowracayga nusuka laftirkiisa gowracna waa la yidhaahdaa cibaadana waa la yidhaahdaa toddoba mar buu qur-aanka ku soo ereykaasi nusukii marka nusuga ah waa cibaado oo weliba gowrac loola jeeda hadda gowrac baa loola jeeda yaad u gowricin marka allah gowrac cibaado ah oo aad cid ku weynaynaysid oo aad wax kaga rabtid dhibna kaga baqaysid sida gowricii uduxiyadaoo kaleeto sida waxa weeyaan kii oo kaleeto iyo waxyaalaha la midka ah mid nadar aad ku gashay oo kaleeto gowraca noocaasihi cidda aad u gowracayso ku weynaynayso oo magacooda ku gowracaysa waayo allah qaybta saddexaad waa maxyaaya noloshayda kulli noloshayda oo dhan ilaahay baa iska leh iyo wamamaatii geeridayda haddii aan dhimanayana waxaan ku dul dhimanayaa mabda'a iyo diintaas ayada ah intuba lilaahi munaasabadu hadda waxay ahayd baabu maa jaaa fi dabxi likhayrillaahi gowricii marka inuu cibaado yahay ayuu wuxuu ku sheegay saddex waxyaalood marka koowaad waxaa lala sheegay salaadii iyo noloshii iyo geeridii intaba siduu ilaahi u leeyahay baa gowracana ilaahay xaq u leeyahay ay tahay kow waa gowraca cibaadada ah waa midda labaada waxaa la sheegay lilaahi ilaahay oo keli ah waa midda saddexaade waxaa laga anfiyey shirki laa shariika lahu gowraca aan samaynayaa cidina ilaahay lama leh alle keligii u ah keligii baan u gowracaya waa gowrac tacabud iyo cibaado iyo isbihinbihin iyo weynayn iyo wax kaga rajayn ay tahay allah baa iska leh amaa gawracii iska mubaaxaha xataa culimmada qaar baa waxay leeyiin gawraca iska mubaaxaho bannaan maalan maantaad waxaad u baahatay hilib xoolahaagii neef ka midaad gowracatay waa iska bannaanta inaad gowracatid laakiin haddaad gowracaysid magacee ku gowracaysaa iyo sharciga u maraysa sharciga ilahi u maraysa laftirkiisu lilaahidaasuu soo gelayaabay leeyihin ayib laa shariika lahu cid wax la wadaagta alla uma sugnaan arrinka noocaasoo salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridaydiba inaan ilaahay u baraxtiro oo aan ilaahay cidna ugu darin ayaa la ifaray wa ana awalulmuslimiina macnaheedu waxaa weeye laba tafsiir baa ku jirta midu waa awaliya zamaniya oo xagga xilliga iyo zamanka hadday noqoto muslimiinta ummatul muxamed nebi moxamed baa ugu horreeyey sal allah alih wasalam qof muslim oo nebi moxamed ka hor muslim ahaa oo de waxaa weeye nebiga markuu yimid balahaa muslim baan anagu ahay waxaa weeye dee muslimnimo kaagama baahna inaan ku rumeeyo ma jirto way jireen dad muslimiin aha nebigu markuu yimid kabacdina rumeeyey laakiin ummatulmuxamed diintooda waxay ka bilaabatay sida dad ahlu kitaabka qaar ka mid oo kale ummatulmuxamed diintooda waxay ka bilaabatay waa nebi moxamed sal alla alih wasalam awalulmuslimiin waa midda labaadee xagga haddii la fiiriyo tixgelinta awaamirtii iyo sharciga ilaahay xaggiisa ka yimid in la dhaqangeliyo nebi kasta wakhtiguu joogay waxaa lambar wan ka noqday xagga ku dhaqanka diinta iyo weynaynteeda nebi moxamed sal alai slam sida nebi moxamed uu diinta ilaahay ugu dhaqmay oo u weyneeyey oo u hirgeliyey wax kula midoo nebiyuhu ma u jiro wa ana awalmuslimiina marka labadaa qayboodu way soo gelayaan ayib aayaddaas waa aayadda koobaad oo baabka aayadda labaad iyo wa oo waxay ku xidhan tahay baabu maa jaaa fi dabxi ligayr illaahi iyo waqowlihi tacaala iyo waqowlihi iyo wa hadalka ilaahay uu yidhi fasalli tuko nebi muxamedow lirabbika rabbigaa u tuko wanxar gowrac oo gowricin ayadana lirabbika rabbigaa u gowrac aayaddani saddex laba waxyaalood ayay tilmaantay oo amaroo nebiga la siiyey sala allahu calayhi wasalam kan koobaad waa inuu tukado kan labaadna waa inuu gowraco labadaba labadaa amaroo nebiga la siiyey labadaba waxaa aasaas ah u ah lirabbika lirabbikana waxay la mid tahay lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah gowracan iyo salaadan aayaddan ay ka hadlayso haddii la yidhaahdo salaaddu waa salaada ciidda yaa loo tukanayaa labadaa salaadood ciidda allah fasalli tuko salaada ciidda lirabbika rabbiga u tuko cid kale u tukan mayse lamana ogola sida salaadii ciidda labada ciidood kay doonay ha noqotee aadan alla mooye cid kale ugu tukan karin baa hadday gowra cibaadaha noqotana ilaahay mooye aadan cid kale u gowraci karin aan la ogolayn wanxar gowrac haddaad ari gowracaysid iyo haddaad geel gowracaysid iyo haddaad lo gowracaysidba waxaad gowracaysid ayadana gowrac maxaa iyadana meesha usoo qadaran lirabbika rabbigaa dartiis u gowraco magaciisa ku gowraco ujeeddadaadii hadafkaagu sida ha noqoto can caliyin waxaa laga wariyay radia allaahu tacaala canhu qaala cali wuxuu yidhi wa cali bnu abi aalib xadaanii waxaa ii waramay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama biarbaci kelimaatin afar kelimadood ayuu nebigu iiga warramo oo ii sheegay oo kelimaadkan maanta loola jeedo jumlooyin wax faa'iideynaya kow wuxuu nebigu ii sheegay lacana ha durjiyo oo naxariistiisa ha ka durjiyo allaahu alle man ruuxii dabaxa u gowraca lihayrillaahi alla cid aan ahayn ilaahi cid aan ahayn qofkii gowrac u sameeya oo gowrac cibaadaa ula yimaada lacnad ilaahay ha ku dhacdo laba wuxuu ii sheegay nebigu lacana ha lacnado allaahu alle man qofkii lacana lacnado waalidayhi labadii dhashay isagana lacnada allaha ku rido saddex lacana ha lacnado naxariistiisa ha ka durjiyo allaahu alle man qofkii aawaa soo dhowaystoo gadaal marsada muxdithan ruux dembiile ah oo dhibaato soo kordhiyey afar lacana ha lacnado naxariista ha ka fogeeyo allaahu alle man qofkii khayara badala manaara ardi dhulka soodimihiisa iyo astaamihiisa iyo calaamadihiisa rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey xadiidkan xadiidkanu wuxuu ka hadlay afar waxyaalood oo isugu jira qowl iyo ficil hadal iyo fal isugu jira oo qofkii sameeya uu lacnad mutaysanayo afartaba xadiidku lacana allaahu buu tilmaama laba waxyaalood baa labadaba ka suurtooda inay tahay habaar uu nebigu habaaray calayhi salaatu wasalaam ilaahay lacnadiisu afartaasaa ku dhacda uu leeyahay waxaad dareemi kartaa inuu yahay ruuxa nebi maxamed uu sidaa u habaaray ruuxa aan ducaysnayna inkaari ku dhacday oo aan baday inuu yahay tafsiirka labaad baa wuxuu yahay inaysan habaar ahayn ee ay tahay warbixin nebigu uu dhiibayo oo la ogeysiiyo ilaahay uu leeyahay nebi maxamedow qofkii ilaahay cidaan ahayn u gowraca lacnad baan ku ridaya ogow qofkii waalidkii lacnada lacnad baan ku ridaya ogow qofkii dhulka soodimihiisa badala lacnad baan ku ridaya ogow qofkii qof dembiilaa gadaal marsada lacnad baan ku ridaya ogow tanaana ka sii xeeldheer midda habaarka ah sababtu waxa weeye wuxuu hadduu ikhbaar yaho warbixin nebigu uu dhiibay uu yahay wax dhacay oo fulay buu ka warramo macnaheedu marka waa maxay afartaa qofa lacnad bay qabaan ilaahay baana ku riday waa wax dhaco warbixin ah laakiin habaar haday tahay inkaari ha ku dhacdo inuu habaarkii ku dhacana waa suurtagal inaysa ku dhicinna waa suurtagal inkastoo nebi maxamed cidduu habaaray haaliban ay tahay inay ku dhacdo calayhi isalaatu wasalaam habaarkaas ma ku tusinaysaa inuu lacnado yahay gaalnimo inay gaalnimo tahay iyo inaysan gaalnimo ahayn midna laga qaadan maayo sababtu waxaa weeye tusaale ahaan qofka waalidkii lacnada iyo qof dembiilaha qofka gadaal marsada iyo qofka dhulka dadka ka wada dhexeeyo oo dadka dhulkooda calaamadahooda bedela maala calaamada bedelku wuxuu noqon karaa qof baa boos kugu ag habeen walba marka taakaad kusoo durkaysaa kiisaad wax sikinaysaa astaantii iyo calaamadii uu lahaa ka bedelin sharciga uu lahaa baa laga yaabaa mid kaloo feega inaad u samaysatid kulli waa bedel uu astaamihiisa aad bedelaysid lacnad baa kugu dhacaysa markaasoo waad lacnadanta acmaasha noocaan ee acmaal gaallimaan maaha hadduusan qofku istixlaal kula imaan mar hadday taasi tahay lacana allaahu man dabaxa likayrilaahina isku meel lagu sheegay waxay arrinkaasi ku tusinaysaa dabxu likayrilaahi alla cidaan ahayn oo loo gowraco kulligeed inaysan ahayn gaalnimo laakiin qaar ka midu uu muxaram yahay qaar ka midana uu yahay tusaale ahaan gaalnimo uu noqonayo qaar ka midna culimmada ay yidhahdeen waa iska bannaan yahay ilahay cidaan ahayn in loo gowraco waa maxay marti haddaad u gowracdoo kaleeto qof martiha ku yimid neef baad u logto oo u qashay marka liayr ilaahi baad u gowracday laakiin dee magacii ilaahay baad ku biraysay oo sharciga ilahay baad ku biraysay waxaabaan leenahay xataa ikraamu dayf waaba nuu cibaadada ka mida laftirkeeda nuu cibaadada ka wey marka waxaa dareemaysaa man dabaxa liayrillaahi lihayrillaahi qisadii waxaa jirta ninkii abulhayam ahaay oo kitaabkii tirmidi kitaabkiisa shamaailkii uu ku wariyey nebiga iyo abubakar iyo cumar baa gurigiisa yimid oo neef buu usoo qalay marka waxaa ka mid ahaa xadiidka fadabaxa wuu usoo gowracay lahum ayaga fadabaxa lilaahi lama oran laakiin martidii u timid fadabaxa wuu usoo gowracay lahum ayaga ayaga dartood buu usoo gowracay laakiin markuu la gowracayay neefka dariiqa sharcigahabuu u maray si saxuu u gowracay bisinka ilaahay buu ku gowracay ilaahay buu ugu dhowaanayo taqarub bay ka ahayd ayib qofka labaadii waxaa weeye lacana allaahu man lacana waalidayhi waalidka lacnadiisa bay saxaabadu la yaabeen markaasi waxay dhahan rasuulka ilaahayow seebay ku dhici kartaa qof waalidki inuu waalidkii inuu lacnado dabeecada aadamka ee fiyow qofka dabcigiisu uu caadiga yahay ee caafimaadka qaba wax uu la yaabay la tahay inuu qof waalidkii lacnado markaasaa nebigu u sheegay sal alla alah wasalam waxaa dhici karta inuu qof waalidkiis lacnado nacallaa aabbahaabuu ku yidhi tusaale kiibaa inta xanaaqay wuxuu ku yidhi adiga aabbahaa nacal oo aabbihiis buu lacnaday aabbahaa in la lacnado yaa sabab u noqday adaa sabab u noqday hooyadaa lacnad baa uu yidhi tusaale ahaan kiina intuu kaleu ku riday in hooyadaa la lacnado yaa sabab u noqday adigaa sabab u noqday mar haddaad sabab u noqotid in waalidkaaba la lacnado adigana lacnada allaha kugu rida nebi maxamed waa ku habaaray mar haddaad sabab u noqotay aabbahaa in la lacnado lacnad baa adigana kugu dhacday aad bay hawshaa soomaalida ugu badanta bal waxaa dhici karta hooyo iyo aabbo keliya intay ka gudubto sinjiyada qofku uu ka soo jeedo usuushiisa kulligeed in la lacdo nacala aabbaha iyo qoyskaaga iyo waxaweyaan qaar baa waxay koranayaan inangumeed inangumeedka xunoo aad tahayba wax ay kala reebayaan wax o dhan ba israacinayaan markaasaa waxaa laga yaabaa asna intii oo kale inuu kugu abaalgudo nacla aabbaha iyo qoyskaaga iyo hooyada iyo waalidiintaadii ku dhashayba markaasaa in allaala intii waalid ahayd oo aad ka soo jeeday waxaad sabab u noqotay in la lacnado ilaahay baa lacnad kuu riday adigana lacnaduna macnaheedu waxaa weeye ilaahay naxariistiisa inuu kaa fogeeyo oo kaa durjiyo ereygaa kooban oo aad ku hadashay soo caasinimo ma noqon waalidka iyo hooyada horta in la caayo la aflagaadeeyo aad sabab u noqotay haa waa caasinimo waa midda labaadee dee waxay sabab u noqotay ilaahay naxariistiisa inaad ka fogaatay mar haddaad ilaahay naxariistii ka fogaatay talow yaa ku soo dhoweynaya yaa ku soo dhowaysan kara hadday sicdi kusoo dhoweysa maxay kuu tarin ilaahigii ku abuurtayba hadduu ku durjiyey hawshaasi waa hawl halisteeda leh tafsiir labaadoo asna saxaa wuxuu yahay lacnadu macnaha waalidka la labay u qaybsataa mid waa inaad sabab u noqotid waalidka in lacnado waa taa aan tusaalayaasha ka bixinayd ta labaad waxaa weeye dad waxaa jira bacawiinoon kaarqabayaal ah oo iskuba soo liqdaanaya waalidka oo odhanaya lacnad kugu dhacday naga tag aabbihii dhalay dhalay buu lacnadaya iyo hooyadii dhashay tos buu u asagana lacnada allaha ku rida nebi maxamed baa lacnaday calayhi salaatu qofkaas aabbaha iyo hooyada haddaad toos u lacnadid iyo haddaad sabab u noqoto in la lacnado labadaba lacnad ku mutaysanaysaa ayib qofka saddexaadi waxaa weeye oo nebigu uu lacnaday lacana allaahu man aawaa muxdian qof dambiilah oo ay ahayd qofkaas in la iska durjiyo oo dembigiisa lagu qaado qofka u tiitileeyee gadaal marsada ama qabayl gadaal ha ku marsado ama urur diineed gadaal ha ku marsado ama urur waxa weeyaan gobolnimo gadaal ha ku marsado qofka noocaasoo kaleeta ah asagana lacnada allaha ku rido waxaa la mida soomaalidu waxyaalahay ku aafaysan tahay qof baa qof dilaya dhiig islaam buu xaqdarro ku daadinaya qofkan qofka dhiiggiisa xaqdarrada ku daadiyey adigana kuu naxariisan maayo berri haddaad isku dhacdan uu ku dili qofkii noocaas ahaa xaq baa fuulay xaq ilaahay baa fuulay oo mid waxaa fuulay qofkii uu dilay oo mid waxaa fuulay waxaa weeye dadkii uu wax ka dilay saddexda xaqba way isugu imaanayaan qofkii noocaas ahaayoy ahayd in la qabto oo la soo qabto oo dembiilaha ah oo la qisaasto oo maxkamad la mariyo baa waxaa laga yaabaa reetolki inay yidhahdaan waryaah kaarqabaa tahay carar lacagtaan qaado markaasaa laga yaabaa xaafaddii uu wax ku dilay inuu ka cararo markaasaa laga yaabaa reeabtigiis oo reero kaleeta ah inuu isu dhiibayo abtiyaalow dhiig baan soo galay dee wa idinkaas markaas ilama wiilkayaga aan reeabtiga u nahay naftayadaa ka sokaysa kaas nag qabiil dhan baa waxay leeyihiin reeabti baan unaho waa badbaadinayna war dhiig islaam buu galay oo qof muslimoo xaqdarro ku dilay oo waa dembiile gadaal bay marsanayaan waxaa laga yaabaa ninkii noloshaba ka dhacsanaayo aalkoleystaha ha ahaayo dhiigga islaam galayba inuu qaymo yeesho tignika inta loo sameeyo waardiya loo sameeyo maalin walbeeta waxaan ciidan hilib u qashaan ilaaliya hebel wiilkaa yarka hon reeabtiga unahaya xaggiisa lanaga soo geli khalaas dadka noocaasa ah oo qabiil ama ha noqoto ama qof ha noqoto qaar baa laga yaabaa inay dhoofiyaanba qofkii qofka dilay oo yidhahdaan isaga bax meeshaan markaasuu soomaaliya inta dhiig kusoo galo nairobi soo gelaya nairobi laga yaaba inuu kasii gudbo south africa laga tuuro halkaasaaba laga yaaba dukaamo in looga furo haye soco dad baa gadaal marsaday marka ilaahay lacnadiisay qabaan hal qof haduu yahay qofka sidaa sameeyey oo dambiilaha gadaal marsaday iyo hadday qoys yihiin iyo qaran hadday yihiin intaba dembiilayaasha dadka gadaal marsadaay lacnada ilahay ha ku dhacdo qof laga yaabo dad inuu laayey oo dad xasuuqay oo dad baabi'iyey oo kuwo tukanayo laga yaabo inay masaajidda ku jiraan waxba galabsan abriya una ka dhigay baa laga yaaba qaarkood gadaal inay marsadaan qof laga yaabo xoolo dad inuu dhacay oo hanti dad uu soo boobay oo ay ahayd in lasoo qabto la yidhahdo xoolihii dadka keenoo laga soo gudo eh, ama haloo ha loo hiliyo xoolihii halaga gudo xaq islaam baa lagu leeyahay haddaad ehelnimo wax ugu tanaysid xoolihii islaamka ka bix ayaa laga yaabaa in gadaal la marsado ma wiilkayaga ma gabadhayada may may may annaga reer hebel baana la yidhahdaayo waxyaalo kale anaa laku yaqaanaa laakiin inaan wax dhacna anaa lakuma yaqanaa qaarkood odhanaya khalaas gadaal bay marsanayaan marka kuwo laga yaaba inay fasaad wadaan oo mujtamacii fasaadinayaan nairobida hadda waxaa ka jiri jira ilaahay waa naga koley waa laga raystay haddaya dhallinyaro dadka laysa soo garan maysaa oo magaca leh toorrey dadka gelinaysa salaadda soo aadaya masaajidda hortooday dadka ku leynayeen waxaa dadka lagu dilayaa waa moobeel jeebkaaga wax ku jira ambaarta iyo kun shilin iyo waxaasay dadka ku dilahayaan dad badan baa waxay isku dayahayeen dhallinyaradii noocaas ahayd oo dadka saa u dhibaataynayey inay gadaal marsadaan wiilkayga waxba ma geysan meeshuu iska marahayey waa lagu khaldamay timuhu si xun u jarto ayagii baa lamooda kuwiisu muraadkua dadka leynahayey waxba kama jiraan waxaa laga yaabaa inuu faraha kula jiray fal faraha kula jiro dembiilo u ahay dad leynayay gadaal baa la marsanayaa marka waxaa laga yaabaa qaarkood in la xiro markaasaa la soo daynaya lacag malaayiina ah lagu bixinaya qof islaama dhiiggiis buuna daadiyey gadaal baa la marsaday lacnada allah kurida kuwaas nebigaa lacnaday alayh isalaatu wasalaam waxaa la mida ah qofka bidcada iyo xumaha dadka ku dhex faafinaya xadiidka qaybtan ku saabsan lacana allaahu man awaa muxdian ixdaadkaas hadduu yahay fasaadkii xagga ama cirdiga ahaa ama dadka waxa weyaan dhiigooda iyo amwaashooda dadkii ku xadgudbayay dadka soo dhowaysta gadaal marsade ee u ceebqariya ee difaace ee looyarka u noqonahayo dembigii inay ka masaxaan isku dayay dadkaas lacnada allah ku rido nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa soo gelaya ixdaadkaas iyo cusboonaysiinta qofkuu gadaal wax ka keenay haduu yahay qof diinta wax ku soo daray maalan waaa waxaad arkaysaa dad fasahaadsan oo diin ahaan u fasahaadsan oo laga yaabo maalan inay diintii islaamka meel kaga dhacayaan kuwa gaaloobay oo diintii ka baxay ayaa qofka soomaaliga wax laga yaabaa inuu yihahdo adeer idinkuba gaalo waa leedihiin maxaa ayaga ku gooni ah war qofkaanu waa gaal oo ilaahay diintiisibuu ka baxay oo la dagaalamaya oo uu col ku yahay oo ummadda dhaqankeedii iyo diinteediiu rabaa inuu halleeya ha la qabto xujadana ha loo caddeeya hana la yska qabto maya adeer ninkaan rag buu ka dhashaa lagu leeyahy gadaal bay marsanayaan afkaar khaldan buu qofkaanu laga yaabaa ummaddii iyo bulshadii inuu ku dhex faafinayo qaar baa marka qabiil ahaan ku difaacay ummaddii ayagoo gaalaysiinaya kuwaanu xaqdarro ku gaalaysiinaya diinta ka saarahaya dhiigooda bannaysanahaya meel walba ku laynaya ayaa laga yaabaa inay qaarkood yidhahdaan maya ninkaasoo nin ree hebela maaha adeer xagga gadaala mari aakhara haddaan adduunka wax kuu tarin ma aakharaan wax kuu tarayaabaa qaarkood odhanayaan adduunkana waxumaa tarin oo dulmi baad ku difaacda aakharana adiga asagoo dadka isugu nibcaanahayo waxba isu tari maysaan marka lacana allaahu man aawaa muxdian dhibaato qof wada oo soo dirisiiyey ee mujtamaca iyo bulshada iyo dhulka iyo diintaba kusoo kordhiyo qofkii gadaal marsada oo sidaa ku difaaca ilaahiy rasuulkiisuba waa lacnadeene sidaa ha ogaado qofka afraad ee ugu dambeeya lacana allaahu man hayara manaara alardi alardu waa dhulkii manaartuna waa dhulka soodimihiisa waa tilmaanade waxbaan ka tilmaana dadka waxaa laga yaabaa dhulalka iyo boosaska inay dadku deris ku noqdaan qaar baa marka waxaa laga yaabaa booskii hebelkii saaxiibkii uu lahaa ama dariskiisu ay lahaayeen ayuu wuxuu isku dayhayaa inuu wax ka qaato kiisu waa sicinayaa markuu ballaarin hebelkiisana waa sii sharayaayo waa sii aruurinayaayo waa sii yaraynaya waxaa laga yaabaa astaama uu lahaa ood hadday noqoto dhagax wax ku qoran yihiin hadday noqoto inuu wax ka bedelo waxaa laga yaabaa qofkan dhulkiisu sabar looga iyo sharcibuu u lahaa markaasaa laga yaabaa kiis mid feega inuu u samaysto oo meela tago oo maxkamada ka soo saxiixdo oo soo dhammaysto oo uu ku doodo yara dhulkan lahaanshihiis iska leh calaamadihii dhulkoo la bedelay soo gelaysaa sharciyada dhulkoo qaabkaas loo boobay oo qofku u qaadanayo qofka sidaa sameeya lacnada allaha ku rida buu nebigu yii sal alay ilaahina waa lacnada waxaa la mid oo kaleeto intaa keliya maahane taaka dhulka ka mid oo qofka xaqdarro ku qaata waa hal taaka oo bas ah. wuxuu nabigeennu tilmaamay sala allahu calayhi wasalama toddobada dhulba luqunta in loo gelinayo maalinka qiyaame aadamahagan daciifka ah jismiga yar ee caatayga ah ee soomaaliga ah intaa jasadkaagu leegyahay adoo qaawan oo cagacad oo buuryadu kugu taalo ilaahay toddobada dhulba qiyaamada markuu luqunta kuu geliyo ma qaadi kartaa baad u malaynaysaa waa maya ma qaadi karti marka wax aad ku mutaysanaysid toddobada dhulba luqunta ilaahay inuu kugu duuduubo oo aad qaadi weydi maxaa maanta ku geliyey taakaa laga hadlaya dad baana laga yaabaa intaasoo mitir oo dhul ah inay dhaceen inay dhaceen keliya maahana lagana yaabo inuu xataa qofkii dhulkaa lahaa dilay dhulkii qofkaa lahaa inuu dilay oo la wareegay oo sidaa ku qaatay oo laga yaabo ilmihiisi inay ka dhaxlaan oo awaha ku yaala sii dhaxlo sun buu ka dharjiya akhriya adduun midna uma danayn can caliyin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii waramay rasuulullaahi rasuulki allah wuxuu ii sheegay sala allahu calayhi wasalama biarbaci kelimaatin erayaal afar ah kow waxaa ka mid ahaa lacana ha lacnado oo naxariistiisa ka fogeeyo allaahu alle man qofkii dabaxa u gowraca ligayrillaahi alle cid aan ahayn sanam buu u gowracay qof gooniyuu u gowracay oo uu ku weynaynayo o ku tacabudahayo maaha inuu qofkii ka sadaqaysan haddaad qof neef gowracdid oo aad maalan tira gowracaan waxaan ka sadaqaysanaya waalidkay hilibkiisaan masaakiinta siinaya ama sheikhaagii ama qof kaloo mu'min oo aad ugu danaysay oo aad isleedahay way gaaraysaa ma soo gelaysaa waxaa laga hadlayaa waxa weeye waa gowricii cibaadada ahay oo khasaa'ista ilaahay ahaayoo aad ugu khuduucaysidoo asaga wax kaga rabtidoo wax kaga rajaynaysidoo gowrican noocaasoo qofkii la yimaada cidaan ilaahay ahayn ula yimaada ilaahay ha lacnado lacana ha lacnadoo naxariistii ka fogeeya allaahu alle man qofkii lacana lacnada waalidayhi labadii dhashay labadii dhashay ama toos ha u dhaleen abbihii hooyadii run ha noqdeen ama awoyaashii ha noqdeen oo iyooyooyinka ha noqdeen soo gelayaan sidoo u lacnadayana waa inagii sheegnayoo ama sabab buu ugu noqonayaa qof buu waalidkii lacnadaya markaas isagana waalidkii lagu ridi ama toos buu u lacnadayaa dad waxaa jiraan waxaasba ka xishoonba inay waalidkii lacnada ka saddexaad lacana ha lacnada allaahu alle man ruuxii aawaa soo dhowaystooo gadaal marsadoo difaaca muxdian qof dembiile ah oo gadaal wax ka keenay oo mufsidoo wax hallaynaya oo wax kharibaya ruuxii gadaal marsada oo difaac u noqda oo xaqan qofkii in laga fuliyo laga oofsado diida oo isku gudba islaahay lacnadiisu ha ku dhacdo qof baad u danaysay daalim ah oo dad laayey oo xoolo dhacay oo laga yaabo inuu waxaw diintii wax ku xadgudbay ayaad gadaal marsatay qabiil ahaan iyo reer ahaan baad gadaal ku marsatay laakiin waxaad ku weyday qofkaas dartiisa inuu ilaahay ku naco nebi moxamedna ku lacnada sal alla alah wasalam ayaa darra ka weyn miyaa jirta afar lacana allaahu allaha lacnado man qofkii hayara badala manaara alardi dhulka calaamadihiisa iyo astaamaha dhulku uu leeyahay qofkii bedela sidii aan sheegnay sharcigiisiibuu la wareegay qofkii dhulkiisiibuu riixay kiisuu ku soo durjiyey iyo waxyaalaha la midka calaamadihii lagu yaqaano meesha ka qaaday qof walaalkaayuu dhul uu leeyahay xaqdarra haddaad ku qaadatid bal iskaba dhaafa dhulka qaadashadiisa xataa iska dhaafa calaamadihiisiyo aad bedashay baad lacnada ku mudanaysa adyadana lacnada allah kugu ridu nebigu ku leeyahay sal alla rawaahu muslimu muslim ayaa wariyey wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi ajmaciin